سنن النسائي في ليلة السبت الموافق للخامس والعشرين من شهر ذي الحجة عام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين ysر اllه الإتmام والإكmاal وraزqna الإkلاص في الqول cmل inahu samيع muجيب الdacwaaت majliskan waa majliskii laba-iyo soddonaad ee majaalista dulmaka i sharaxa kooban ee kitaabka sunan النasaaئي habeenkan waa habeen sabti ah شhan iyo labaatanka bisha dilxija kun afar boqol iyo kow iyo afartanka jir nabigeena salى الlahu عalيهi waali waslم ramadaankii intuusan bilaabanin ka hore bisha shacbaan gebagabadeedii ayaa u dambeysay cashir aan qaadanno casharkaana wuxuu ku istaagay casharka kow iyo soddonaad kitaabkaa si ogsoon tihiin markii cashirka lixaad aan joogna ayaa howlahan koronahay dhaceen waa tii la joojiyey kadibna waa tii aan si life ah amaba duubitaan aan labaatan iyo shan cashar kusoo wadnay ardaydan ay kala socdeen gruubyaha u samaysnaa ilaaha fadligii subxaana wa tacaala caawa oo sabti ah shan iyo labaatanka bisha dilxija kun afar boqol iyo kow iyo fadka nabigeena sala allahu calayh waali wasalam ayaan dib masjidka sigiskuu kitaabku ka socon jiray kutubi ka horreeyey inaan ugu bilowna nasiib u yeelanay rabbigeen waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala bismi lsna wa sifaati alculaa colayskan caalamka saaran ilaahay naga dulqaado caafimaad iyo amnina rabbigeen una siiya subxaana wa tacaala diinteennana ilaahay unoo taabageliyo wax alla wixii diinteeda naga dalfinana ilaahay subxaana wa tacaala uu daaqada ka tuura ummadda iyadaana shartooda ilaahay naxrigooda uu ku celiyo kolleyba habkii iyo sidii ay wax ku socdeen uman insha allahu tacaala kuusii wadi doonaa habeenadana sidii ay noogu fududaato haddii shan habeen ay suuragal noqoto waan wadaynaa in allahu tabaaraka wa tacaala Eh, iyo siday noqotaba insha allah dib baan eh, wixii xaqiiqo ah aan ka ogaan doonaa biidn illah caza wajal intuu kitaabka soconi laakiin intuu socon jiray oo saddexdi ahayd waa la hubaa mid afraadna way la jirtaa tan shanaad ayaan la hubin marka shan habeen inaan wadno waa suuragal ama afar habeen aan kusoo kaabino intaba waa suuragal waalcilmu cinda allah caza wajal say noqon doonta waxaan kusoo jirnay kitaab la yidhahdo kitaab almawaaqiit salaada wakhtiyaalkeeda ayaan kusoo jirnay ilaa waxaan soo qaadanay afar iyo soddon baab oo abwaabtiisa ka mid aan soo qaadanay kitaabkaas caawana baabka soddon iyo shanaad oo baabu nahyi can الsalaati bacda alcasri salaada casir kadib in salaad sunna ah la tukado reebidiiska reeba ayaan halkan ka bilaabaynaa in allahu tabaaraka wa tacaala xadiidka shan boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiid saxiix ah qaala alimaam الnasaي alيh raxmat اllah akhbaranaa mujaahid ibnu muusa ayaa noo waramay alkhawaarismi way waahiqatun qaala xadaثna ibnu cuyeyna sufyaan ibnu cuyeyna wa alimaam ahabt hiqa اlxuja can damra ibnu saciidin wuxuu ka wariyey oo ree ansaareeda waahiqa weeyaan annahu isaga samica wuxuu ka maqlay abaa saciidin اlkhudri radia allahu tacala canhu ardaa yaquulu isagoo lah nahaa rasuula rasuulka alle wuxuu diiday sala allahu calayhi waali wasalam uu reebay can isalaati salaad oo bacda subxi salaad subax kadib la tukada nabigeenna wuu diiday xataa tatluca aw xata طuluuc ilaa qoraxda ay kasoo soo baxdo weeyaan wa can isalaad salaad nabigan wuu diiday sala allahu calayhi waali wasalam bacda alcasri salaadda casr kadib xata alguruub ilaa qoraxda ay ka dhacdo xadiidkan abu saciid alkhudri radia allahu tacala an ardaah ayaa wuxuu leeyahay nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu diiday in salaad la tukado markii salaadda casr kadib la tukado salaadda casr kadib in salaad kale la tukada ilaa qoraxda ay ka gasho godkeedii ay ka dhacdo sidoo kale nabigeenna wuxuu diiday sal allahu alay waslam salaad in la tukado bacda salaati alfajri ilaa ay muxuu aha qoraxda ka soo baxdo weliba waxaa noo imaan doonta insha allahu tacala qeybo kalean soo marnay ilaa ay qeyda rumxin kor ay soo aado oo waxaa weeyaan godkii si fiican ugu soo baxdo ayaa noo imaan doonta insha allahu tabaaraka wa tacaala xadiidka شhan boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiix asna qaala imam nasai alيh raxmat اllah xadaثana cabdالxamiid ibn moxamed ayaa noo waramay wa alxaraani waa iqa qala wuxuu xadaثana waxaa noo waramay makhladun makhlad ibnu yaziid alxaraani weeyaan waa saduuqun lahu awhaam waa run badane laakiin ismoodsiinne ayuu leeyahay ninka isaga ah e, qaacido waxaa jirta in aan ogaano ay aada muhiim u tahay makhlad haddii marba aad ku aragta fii kutubi اsunna sunnada nabigeena sala allahu calayh waali wasalam makhlad haddii aad ku aragto kulli waa makhlad biduuni tashdiid dhammaan qaacidada marka inaad qaadato weeyaan makhlad haddii marba aad aragto mid kastu ahadaba ahaado waa makhlad mukhallad waa laba bes inta kale waxaa weeya waa makhlad arrinta ayada waa muhiim inaad ogaataan makhlad waa ruwaadoo dhan nin kasta ood ku soo mara oo fii kutub الsunna kugu soo maro khaasatan alkutub الsita waa makhlad laba nin intaanan ka ahayn labadaa nin waa nin la yidhaahdo maslama ibnu mukhallad alanصaari maslama ibnu mukhallad alanصaari ninkaas waa mukhallad makhlad maaha waa mukhallad ninka labaadna waxaa weeyaan alxaariث ibnu mukhallad alanصaari labadaa nin wixii ka soo haro meel kasta oo kutub sunna haddii aad ku aragto mukhallad ama makhlad ha ka shakinin hadduusan ahayn maslama ibnu mukhallad makhlad weeyaan war kale ma jiro sidoo kale alxaariث ibnu mukhallad hadduusan ahayn waa makhlad war ma lahan marka maxaa yeele haddii ay meeshii aynan eh, tashkiil lahayn oynan eh, shaqlanayn qofku wuxuu laga yaaba inuu ku wareer u yidha war makhalad makhladba mise waa mukhalad marka maslama ibnu mukhalad alansaari iyo alxaarif ibnu mukhalad alansaari wixii ka soo hara haddii marba aad aragta mukhalad iyo makhlad xaggay tahay makhlad unbaad ku dhufani war kale ma jiro weeyaan ninkaas la yihahdo marka makhlad ninka la yidhaahdo ibnu yaziid alxarani waa saduuq lahu awhaam can ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj weeyaane ninka isaga ah waa iqatu faqiihun faadil waa iqa waa nin fiqiga aad u yaqaana fadli badan laakina yudalis wayursil tadliis iyo irsaal ayuu sameeyaa oo lagu yaqaana weeyaan can zuhri maxamed shahaab zuhri waa imaamka a taqaaneen imaaman xujatu faqiih can caطaa ibni yaziid aleyثi waa iqa anahu caطaa ibn yaziid aleyثi samica wuxuu ka maqlay abaa saciidin اkhudri wuxuu ka maqlay sacad ibn malik ibn sinaan waa saxaabi jaliilka ahaa oo muktirka ahaa qaala wuxuu yidhi abaa saciid اlkhudri samictu waxaan ka maqlay rasuula rasulka ayaan ka maqlay sal slm yqul isagoo leh laa salaata salaad ma jirto oo ma bannaano bacda alfajri salaada subax kadib xataa tabsuqa الshamsu qoraxda ilaa ay ka soo baxdo walaa salaata salaadna ma jirto lamana ogola bacda alcasri salaada casr kadib xataa taqruba ilaa ay ka dhacdo ashamsi qoraxda xadiidka hore ayuu xadiidkan ay isku macno yihiin weyaan xadiidka shan boqol iyo siddeed iyo lixdanaad waa xadiid saxiix lisnaad sanadkiisa ragga ku taxan waa rag mid la duray uusan ku jirin sidaa weeyaan akhbaranii maxamuud ibni khaylaan almarwasi waa iqa qaala xadaana alwaliid ibnu muslim adimishqi waa iqatun kaiir tadliis tadliiskiisa ayaa tiro badan tadliiska ama mudaliska iyo mumursalkana intii aan soo soconnay wax badan ayaan soo qaadanay oo soddon iyo kowga cashar waxyaaba waan tiltilmaannay laakiin insha allahu tacaala habeenba mid baan saa u yara tilmaami doonaa mudeles maxaa la yihahdaa ama mudelis mursal maxaa amaba kaiir irsaan maxaa la yihahdaa waan tataaban doonaa wax dhib badanna ma ahan insha allahu tabaaraka watacaala qaala xadaثna waliid ibn muslim اdimishqi wa iqaة kaiir الtadriis qaala akhbaranii cabdiرaحmaan ibn namir ninkaa wuxuu ka wariyey waa iqa can ibni shahaab moxamed bn shahaab الzuhri can caطaa bn yaziid اleyثi waa iqa can abi saciid اlkhudri wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda can rasul rasulka wuxuu ka wariyay sal slm binaxwi xadiidka horan soo marnay oo kale xadiidka شhan boqol iyo sagaal iyo lixdanaad qaala imam nasa alي raxmat ullah akhbarna axmed ibn xarb aلطaa'i saduuq weeyaan saduuqa waxaa weeye martabada iqa ka hooseysa weeyaan qala wuxu xadana sufyaan ibnu cuyeyna waa imaamkii aad taqaaneen iqatun habtun xuja can hishaam ibni xujayr hishaam ibn xujayr waa reer maka waa saduuqun lahu awhaam waa run badane laakiin wuxuu ismoodsiiyaa waxyaabaha qaar ismoodsiis ayaa ku dhaca can taawuus ibnu kaysaan iqatun faqiihun faadil weeyaane can ibni cabaas cabdullahi ibn cabaas ibn cabdilmualib ibn nebi sal slm ana nabiya nabigeena sal slm naha wuxuu diiday can isalaad salaad ayuu diiday bacda alcasri salaada casr kadib in salaad sunno ah la tukada ayuu diiday xadiidka شhan boqol iyo todobaatanaad waa xadiid saxiixa qaal imam nasai aleh raxmat lah akhbarna moxamed bn cabdillahi bn mubaarak almukharami waa iqatun xaafid waa nin iqa ah oo lagu kalsoon yahay weliba xifdigiisa uu aad u xoog badan yahay qaal xaddaana alfadl ibnu cambas ayaa noo warramay alxazaaz ayaa la yihahdaa ninkaas waa iqa isna qaala wuxuu yidhi xadaanaa waheyb waheybkaas waa ibnu khaalid albahili ayaga ayaa xuray reer baahil ayaa xureeyey mowlaahum waa iqatun habt laakinahu markuu weynaaday kadib ayuu isyara tataabtay isku dardarsamay sidaa weeyaan ninka wahayb ibnu khaalid albahili can ibni طaawuus ibnu طaawuus haddii la iطlaaqo marba ibnu طaawuus la yihahda waa cabdullah طaawuus ibnu kaysaan ayaa dhalay waa nin waxaa weeyaan iqatun faadilu caabid waa nin iqa ah oo fadli badan oona cibaado badnaa can abihi aabihi wuxuu ka wari طaawuus ibnu kaysaan waa imaamka ataqaana taabiciinta ahaa oo xirta cabdullahi bn cabaasna ahaa radia allahu tacala canhu ardaah waraxima طaawuus qaala wuxuu yidhi طaawuus qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi umi اlmuminiin asidiiqa binti sidiiq radia allahu taala ardaaha awhama cumar cumar wuu khaldamay awhama cumar riwaayaad kale waxaa weeyaan waxay tidhahdaa kadaba fulaan bukhaarigay ku taallaa iyo meelo kale kadaba fulaan hebel been buu sheegay sooma macnaheeda waxaa weeyaan kadabadaas beentii cadigeed ma ahani wuu khaldamay wuu gafay weyaan hebel wuu gafay sidaa weyaan marka caaisha waxay leedahay radia allahu taala ardaha awhama cumaru sayd cumar wuu khaldamay ama wuu gafay radi allahu taala ardah inamaa in kale ma ahane nahaa rasuul rasulka alle wuxuu diiday sala allahu calayh waali wasalam an yutaxara in lala doddoonto oo lagula dadaalo amaba lala aada salaaddii طuluucu الshamsi qoraxda dhalashadeeda aw guruubuhaa amaba dhicitaankeeda salaada sunnada in xilliga qoraxda ay dhacaysa lala doonto ama qoraxda xilliga ay soo baxaysa lala doonto intaas ayuu muxuu ahaa nabigeena diiday sala allahu calayh wali wasalam marka fahamka uu sayid cumar fahmay oo salaadda casr kadib lama tukan kara uu soo wariyey ama uu sheegay uu ku khaldamay ay leedaha radi allahu taala ardaaha xadiidka shan boqol iyo kow toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa alih raxmat ullah akhbaranaa waxaa noo warramay camr ibnu cali alfallaas camr ibn cali alfallaas waa iqatun habtun xaafid iqada waa qofka yani martabo fiican ka gaaray xifdiga xadiista nabigena sal slm habtunna sugan weeyaan oo aan dhaqdhaqaaq lahayn xaafidun xadiista nabigeena xifdisan sala اllah alay slm qala wuxuu yihi xadaثna waxaa noo warramay yaxya ibna saciid alqaطaan martabadan waxaa weeyaan sheykhi shuyuukh الnisaa'i marba haddii u noqdo imaam النasaa'i sheekhiisa ninka ku xiga haddii yaxya ibnu saciid la yihahdo ama yaxya la yihahdo waxaa ku dhacayaa alqaطaan alansaari martabada wuu ka koreeya oo dhanka nabiga ayuu ku xigaa salى اllahu عalيه waslm yaxya ibn saciid الqaطaan iyo yaxya ibn saciid اlansaari marka shaykh shuyuukh النasaa'i hadduu ninka noqdo waa yaxya ibn saciid الqaطaan qowla waaxida saa ha loola socdo ha meeshaan ha ka raadinina yaxya ibn saciid alansaari waa isku dhow yihiin yaxya ibn saciid inuu dhah laga yabo ama yaxya la yihahdo qaطaan muxuu ahaa la aad ha la aadin alansaari calayhim raxmat ullahi jamiica waa iqatun abtun waxaa weyaan waa raggii amada ahaa qal u xadana hishaam ibn curwa wa iqaة faqiih qaala ahbaranii waxaa ii warramay abi aabahay cur bn zubayr raximah اllahu raxmata waasica qaala wuxuu yidhi wa iqaة faqiih isna ahbaranii ibn cumar cabdulahi bn cumar ayaa ii warramay ibn khaaab radi allahu tacala canhuma saxaabiga jaliilka ahaa ana rasul rasulka al sal slm qal rasuulkeen wuxuu yidhi laa taxarow waraa kula dadaalin oo ah la doonanina bisalaatikum salaadiina duluuca الshamsi qoraxda dhalashadeeda walaa quruubaha dhicitaankeeda fa inahaa qoraxda e talucu waxay ku dhalataa ama ka dhalataa bayna qarnay shayaan shayaan labadiisa gees dhexdooda ayay bud ka soo saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalih wasalam axaadiistan marka aan soo marnay oo annahyu can asalaati bacda alcasri ah waa sida asalka ah waxaan u imaan doonnaa insha allahu tabaaraka wa tacaala aan soo marnay umuna iyadoo ishaarayso in salaada casr kadib salaado nabigeen uu tukaday weliba joogteeyey aan u tegi doonaa intan waxaan u soo marayey macaanidia iswaafaqsan oo isku dhow marka hal mar inuu muxuu ahaa macaanideedii sharax yaroo kooban sidii asalka ahayd aan ka bixinamo oo yara haddii la yidhahda mid walba gooniha loo sharxa waa isku macnona wix yihiin waxay noqonaysaa marka tikraar badan ama celceli inaan ku dhacno mas'aladan marka horaanna waan usoo sheegnay haddana waan ku celinaynaa qofka salaadda casar kadib ama awqaadka manhiga ah salaad sunno ah oo mulaq inuu tukado ood iska sunaysto waxa weeyaan asal ahaan ma banaano nusuusteedana waa nusuus cad oo idiin muuqata uu nabigeen uu diida sala allahu calayhi waaalih wasalam saxaabadan ay ka soo warinayaan waa qodob qodobkaas qodobka labaad ayadna waxaa jamaahiira ahlilcilmi ay qabaan in salaada sababta leh asalawaat daat alasbaab ka tusaale ahaan qada ayaa lagugu leeyahay tusaale ahaan qoraxdii ayaa madoobaatay tusaale ahaan janaaze ayaa muxuu ahaa meesha jirto tusaale ahaan masjidka ayaad soo gasho taxiyaatulmasjid ayaa lagaa rabaa salawaadkan dawaatil asbaabka kuwa aan sheegnay wixii la midka ah iyadna jamaahiir ahlicilmi waxay qabaan oo madhabka shaaficiga uu ka mid yahay in waxaa weeyaan eh, la tukan karo salawaadka manhiga la tukan karo xiliyada manhiga cafwan la tukan kara salawaadka sababta lah jamaahiirtana waxay qabaan in sidoo kale salaadda aan sababta lahayn wakhtiyada nahyiga ah aan lagu beegaynin waxaa markaa dheer iyo halkaa yeelo oo noo imaan doona insha allahu tabaaraka wa tacaala in nabigeenna calayhi salatu slam salaadda casar uu laba ragca tukaday oy ummuna caaishana sheegaysa umu salamana ay sheegayso weliba caaisho ay leeda nabigeenna weligiis kamuusan tegin arrinta ayada ah takriijkeeda wuxuu noqonayaa in nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam waxaa asal u ahayd in camal hadduu marba sameeyo wuu joogtayn jiray sala اllahu alay waslem salaaddii marka eh, duhur labada ragca oo salaadda duhur ka dambeysay ayuu nabigeenna ka mashquulay calayhi salatu slam kadibna salaadda casar kadib ayuu guriga umuna caaisha ku tukaday amaba umu salama gurigeeda ku tukaday markuu ku tukaday nabigeenna wuxuu aan jiray markuu camal sameeyey wuu joogtayn jiray arrintaas marka culimo badan waxay leeyihiin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ay gooni u tahay waa min khawaasi الnabiy salى اllahu عalayh wali waslem ragga arrinkaa qaba waxaa ka mid ah alimaam ibnu baaz caleyh raxmat ullah ayaa ka mid ah ragga arrinkaa ku tagay marka mas'aladan ku saabsan wakhtiyada salaadda in la tukado la diidey aanan mxuua sababta lahayn oo salaadda casr iyo salaadda maqrib salaadda muxuu ahaa fajr kadib ah waxaa weeyaan asal ahaan lama tukanayo ilaa salaad sabab la mooyane salawaadka sababtale waa la tukanaya salawaadka aan sababta lahaynna lama tukanayo sidaa weeyaan ficilka nabiga u samayna culimmada in badan waxay leeyihiin oo sheekh bin baas uu ka mid yahay caleyh raxmat nabigeena ay gooni ku ahayd sal alla alay slam maxaa yeel nabigeena hadduu camal sameeya inuu joogtay ee asal u sidaa weeyaan marka axaadiista markaan mari doono inteeda badan intaas unbay ku dul wareegaysaa sharax badanna uma baahna inaan un laqbadii insha allahu tacala isdul saarno iyo raggii wixi aan ka sheegi karin inaan ka sheegno intaas unba ugu muhiimsan nacam xadiidka شaن boqol iyo laba iyo todobaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala الimaam النasائي alيه رaxmat الlah أkhbarna cmr ibn mansuur abu saciid النasائي ثiqaة habt weeyaan qala wuxu hi anba'na waxaa noo warramay aadam ibn abi iyaas ibn abi iyaaskaas waxaa weeyaan cabdالرaحmaan الcasqalaani waa ثiqaة caabid nin cibaado badan oona ثiqa ayuu ahaa lagu kalsoon yahy qala wuxuu yihi xadaثna leyث ibn sacd waa imaamka ataqaan reer masr mashhuurka ahaa alimaam aلthabt aلثiqa الmashhuur waa reer masr weeyaan qala wuxu xadaثna mucaawiyaة ibn صaalح waa qaadi undulus dalkan sbain maanta loo yaqaano ma tawaqucaysaan toddoba boqol oo sano in ka badan in muslimiinta ay maamuli jireen oo waxaa weeyaan qusuurtii iyo qalcooyinkii iyo masaajiddii iyo jaamacadihii iyo isbitaalladii iyo aahaartii ku taallay ay sidii weli tahay oo qaar kaniisada laga dhigay in badan oo ka mid ah qaar laga dhigay meelo mutaxaf ah oo hadda meesha ayaa soofiya oo ordaqaan khayr allah siiyey maan dhaxaas uu furayey siddeetan iyo lix sano kadib meelo noocaas mxua jaamicu qurtuba jaamicu qurtuba afar kun oo tiir ayaa ku taalo masjidkeenan hadda sigiska miiqaa tiir oo ku taalo kaba soo qaada afar kun oo tiir wuxuu leegi waad garan kartaan hadda waa mutxaf maanta qofki ilaah uu qadaro inuu qurtubo tago amaba indulus mxu guud ahaan uu sbayn tago aahaar iyo muslimiinta aaaarta ay ka tageen ayuu u tegayaa markaasa qalbiga qofka oohinta ilin ma ahan qalbiga ayuu qofka ka ilmaynaya weliba ilin dhiig inuu ilmaya ayuu khatar u yahay qofka imaanla intaas ayada ah maxay ku dhacday mataqaanaa ayaga ayaa boqorro ka ahaa iyaga ayaa muluug ka ahaa iyaga ayaa khulafo ka ahaa ayaga ayaa salaatiin ka ahaa ayaga ayaa dowlad ka ahaa ayaga ayaa cilmiga yurub oo dhan halkaasay cilmiga usoo dooran jirtay ilaa ingiriiska boqortooyada ingiriiska halkaasay usoo doorin jireen cilmiga caalamka dhan halkaasa mxuu aha lagu soo aroori jiray dhan kastaba xag dhisma noqotaya xag caafimaad noqotaya xag umuurtan arrimaha bulshada noqotaya a'immada hadda aan kutubtooda maanta la akhristo ama tafsiir ha noqdo ama xadiid ha noqdo amaba adab ha noqdo amaba usuul fiq ha noqdo amaba fiqi ha noqdo in badan oo ka mid waa ah ree ndulus ree ndulus ninkaana ka mid ah oo ruwaadda ka mid a ah muxuu ahaa ruwaadda xadiidka nabigeena sal sl imam nisa rag qaadana waa qaadi undulus undulus waa qaadi ka aan jiray undulus qaadi ka aan marka sababta keentay maxay t sababta keentay waxaa weeyaan bal tu'iruuna alxayaaةa اddunyaa adduunkii ayay doorteen waa annaga hadda maanta xaaladee lagu sugan yah waad aragteen cid u hoylanaysa diinta alle ama dan kale ma laha alla doortay marba nabigeenna calayhi salaa wuxuu caddeeyey haddii marba aan sunanta iyo jidka toosnaa ka leexanno oon adduun iyo beero iyo barwaaqo raalli ku noqonno inaan dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna difaacannana aan gadaal ugu noqonno dulli ayuu ilaahay subxaana wa tacaala nasaarayaa saarayaa aanan haba yaraatay laga kacayni sidoo kale waxyaabaha keena waxaa ka mid ah alikhtilaaf watanaaxur hadda somalia wax ka jir waad aragteen laan laan laan laan laan laan tuulituula laan la tegi doonaa waa baabaa ah, mxuu ahaa ku dhacay nafsa shay akhriya qofkii raba ama taarikhda undulus ha dhegaysto way duuban tahay oo carabi ay ku duubantaho ingiliisha ku duubantaho af somalia ku duubantaho af walba ay ku duuban tahay ama ha dhegaysto qofka ama ha akhriyo yacnii waxay noqotay in hal magaalo aad boqorna xaafaddan isniina boqor ka jiro sectiontary muxuu ahaa boqor kale muxuu ahaa nagaara boqol boqorraasna noocaas iska dhaaf magaalo iyo ha ka hadlin tuulo yani xaafadihii tanaaxur isbaabi'in markii dambe dee xaaladood waad ogeydeen ilaahay intuu khalqay oo bini aadan ah oo wax cadaabo ama dad la cadaabo oo ree andulus sida loo cadaabo loo cadaabo ma jirto yani maxaakim ataftiish nimanka loo yaqaano oo muslimiinta marka laga adkaadayo dee la baabi'iyey oo intooda badanna waxaa weeyaan la gaalaysiiyey la gaalaysiiyey wixii soo harayna waxaa weeyaan sida loo cadaabo iyo sida loo dullaystay qof bini aadan ah oo korsi masaamiir lagu fadhiisana ka warraba oo lagu xirxiri bas lama dilayo qofka ataa masaamiir yaryar ayaa mxua ah lagu taagi masaamirta ayadahayd maanta waxay yeelaan mataaxiifta kuraasta noocaas ahay mataaxiifta waxay yeelaan maanta iyo museumyada sbain maanta haddii ad tagtaan arkaysaan tagitaan uma baahnidiin googolka hadda ku dhufta maxaakima taftiish imageka ama suwarta ka fiiriya nooc walba lagu cadaabi jiray albint aljamiila yacni qof muxuu aha dumar ah ahaan meel loo sameeyo ayadna saasoo kale oo masaamiir ah, ah qofkii dalaq la siinaya oo dhab lagu mana dhimanaya qofkii markaasa biyo yara lagu dhibjinaya siduusu dhimanin ama wax yarasa waxaa laga yaabaa qofki inuu saa haado ilaa muddo laba bilood bil saddex bilood saa cadaabka ugu jira xaalad aadan tawaqucayn waxaasoo dhan maxaa u keenay mataqaanaa waa khilaafka ay iskhilaafeen waxaaso dhan waxaa u keenay aatharu alxayaata addunya cala alaakhira walaalnimadii ay hilmaameen maxaad ka hadlaysaan lidaalika rafaaga ay u sameeyeen yacni markaad dhegaysataan oohinta qalbigaad ka oynaysaa weliba daman xaqiiqatan marka qaadi undulus weeyaan ninkaas calayhim eh, wa man sabaqahu waman yaأtii bacdahu alraxma marka ninkaas la yidhaahdo xadaanaa eh, mucaawiya ibnu saalix maalin ayuu qaadi ka ah undulus oo gaal aan lagu arkin oo muslimiin ay wada maamulaan qurطuba ishbiliya waxaa weeyaan ulayila Eh, meeshaan hadda barcelona waad aragteen barcelona waa tiam tiimamka eh, waxaa weeyaan eh, la yaqaana maanta magaalo magaceed wa barcelona waxaa weya caasimadihii magaalooyinka weyn oo sbain ay ka mid ahayd yani madrid madrid hadda caasimada dalka sbain magaalooyinka ugu qiimaha badan ay ahayd inkastoo caasimad ay ahayd qurtuba maanta qurtubada caadi waa magaalada macruuf marka ninkaa isaga ah ayaan ku keenay ninka la yihah marka macaw ibnu saalix qaadi indulus ayuu ah saduuqun lahu awhaam waa nin saduuqa laakiin ismoodsiine ayuu ley qaala wuxuu yidhi akhbaranii waxa i warramay abu yaxya eh, sulaym ibnu caamir ninkaas eh, waa iqa dad baa waxay yidhah nabiga ayuu ark sal slm lakin waa khalaq nabigu musan arkin waa taabici wa damra eh, ibnu xabiib asna waa iqa wa abu alxa nucaym ibnu ziyaad alalmaari anmaari iqatun yursil intaba waa taabiciin qaalo waxay yidhahdeen saddexdoodaba samicnaa waxaan ka maqalnay abaa umaama albaahili saxaabiga jaliilka ah oo geeriyooday lix iyo siddeetanka jir nabgeena sal slm qala wuxuu yidhi abu umaama ama yaquulu wuxuu le abu umaama samictu waxaan ka maqlay camar ibnu cabasa waa saxaabi kale riwaayat saxaabiyin can saxaabi weeyaan yaquulu isagoo leh qultu waxaan yaa rasul rasuulka allow hal min saacatin saacad miyay jirtaa aqrabu dhowaan badan min alukhraa tan kale yacni wakti wakhti kale alla looga dhowaasho badan yahay amaba all agtii looga kalgacaylo badanya miyuu jira aw amaba hal min saacatin saacad miyay jirtaa yubtaqaa la dalba dikruhaa iyada sheegitaankeeda amaba xuska alle in la badiyo ay haboonta ma jirtaa qaal wuxuu nacmaa ina aqraba maa yakuunu rabu caza wajala min alcabdi jawfu leyli اlaakhir ina aqraba maa mid ugu dhawaasho badan ina aqraba maa shaykan ugu dhawaasho badan yakunu ahaada rabu rabbi caza wajal min alcabdi adoonku addoonka xaggii jawfu leyli اlaakhir waa habeenka uurkiisa iyo calooshiisa ee dambe habeenka gudihiisa oo dambe weeyaan ayaa allah subxaana wa tacala addoonka ugu dhawaasho badan yahay fain istaacta haddii aad awoodid camar ibnu cabasow an takuuna inaad ahaata miman yadkuru اllaha alla weyne mid xusa caza wajal fii tilka saaca saacadaas fakun ka mid noqo weyaan ahaw oo kuwa alla xilligaas xuso ka mid noqo weyaan fa ina asalaata salaada maxduuratun mid lasoo xaadiray weeyaan mashhuudatun la jooga oo la yimid ilaa uluuci الshamsi ilaa qoraxda ay ka soo baxda duko weyaan yacni maxduura mashhuudadaas waa ilaa fajarku ka dilaaca fajarkana kadibna malaa'ig kala imaani ya marka ilaa qoraxda ay ka soo baxdana waxaa weeyaan waad dukan kartaa salaada fajra loola jeeda abcan marka salaada fajr marba hadii la tukada kadib ayadoo la joojinaya fa inahaa qoraxdaas markay soo baxayso talucu waxay dhalataa bayna qarnay shayaan shayaan labadiis gees ayay kasoo dhalataa weyaan oo laba gees oo shayaan bartamahooda ay ka soo baxdaa wahiya iyadana saacatu salaati اlkufaar kuwa ilaahay kayrkii caabuda oo ama shayaanka caabuda amaba waxaa weyaan qoraxda caabuda xilliga ay mxuu cibaadaystaan weyaan iyo ay tukadaan fadaci salaad salaad isaga tag markaas haddii qoraxda marba ay soo baxda iska dhaaf salaada xataa tartafica ilaa ay kor ka noqota qayda rumxin waran qadarkiis oo u taga shucaacuhaa soo bixitaankeeda shucaacay yaraa u baxa oy muxuu ahaa kor u baxdo ee waxaa weeyaan salaada jooji waa wakhtigii lisudid in la dukada uma intaa kadib asalaatu salaadii maxduuratun waa mid la xaadiray mashhuudatun la jooga oo malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala ayaa muxuu ahaa joogta sidoo kalena ajarkeediina xilligaas wuu socona xataa tactadila ilaa ay ka ekaato ashamsu qoraxdii ictidaala rumxi waranka siduu u sinmo binisfi nahaari maalinta bartamaheeda halkaas ay qoraxda ay ka istaagto weyaan intaas duka ilaa qoraxda ay halkaas ka istaagto marba qoraxda ay soo baxdo oy waxaa weyaan qayda rumxin gaartay ilaa qoraxda ay bartamaha samada kaga ekaato waxaa weyaan duka fainahaa markay qoraxda halkaas ku ekaato saacatun waa saacad oo tuftaxu fiiha waxaa la furaa abwaabu jahanama jahanama albaabaheeda nasal اlah asalam alcaafiya ayaa la furaa wa tusjaru kadibna waa la huriyaa waa la shidaa xilligaa salaadda ka joogso weyaan fadaci salaad salaad isaga tag xataa yafiia alfayu ilaa harka uu muxuu aha ka leexdo ood waxaa weeyaan dhanka kale ka aado qoraxda markay dhanka aado harka ayaa soo baxo dhanka kale aado meesha ay ka imaaday hore uma intaa kadibna asalaatu salaadii maxduuratu mid la soo xaadiri weeyaan mashhuudatun ee lala jooga xataa tagiiba ashamsu ilaa qoraxda ay ka dhacdo dabcan nahyigii meesha kama baxsano laakiin wakhtiga salaada la tukan kara ayuu ka hadlayaa nabigeena sala اllah alay slam fainaha iyada marka xilliga ay dhacayso taqiibu waxay dhacdaa bayna qarnay shayطaan shayطaan labadiis gees ay ka dhex baxdaa o ay dhacdaa wahiya salaatu اlkufaari waa salaada gaalada xilligaas ay muxuu ahaa ama qoraxda caabudaan amaba ay caabudaan shaydaankii ee xilligaana salaada ka joogso weeyaan xadiidkan marka waa xadiid aad u macno badan oo runtii culays badan ninkaas camr ibnu cabas ayuu nabigeenna nabigeena ayuu weydiiyey sal allah alay slam wakhtiya wakhtiyo kale ka qiimo badan oo ka fadli badan nabi allow miyay jirtaa markaasaa nabigeena wuxuu u sheegay sal alla alay slam aakhiruleylka marba haddii sagaal saac la gaaro io amaba siddeed saac i la gaaro ama sagaal saac la gaaro amaba xataa toban sac la gaara amaba xataa qofka hordo weyn toban sac bar la gaaro kadib jiif maba jiro abcan la gaaro xilligaas waa xilliga ugu qiimaha badan habeenka saddex meelood u qaybi hal meel oo ka mid ah markay habeenka uu ka soo haro aakhirleylka xilligaas waa xilli aad u qiimo badan ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam xilliga asaga dadka alla xusa oo tukani oo dikri la imaani istikfaar la imaani alla baryo la imaani haddii aad ka mid noqon karta ka mid noq ayuu nabigeen kula dardaarmay sal ا slm maanta kaba soo qaada nebi moxamed sala allahu calayhi waali waslm oo fadhiyo oo nebi alla wakhtiyada ma kale fadli badan yihiin la weydiiyey annaga aan weydiinay kadibna ku jawaabay sal allahu alay waslem haa way kale fadli badan yihiin salaadda muxuu ahaa eh, la tukada aakhiruleylka iyo allabaryada aakhiruleylka muxuu ahaa alla la barya ama dikriga lala imaada ka duwan haddii kuwaasaad ka noqon karto oo ilaahay subxaana wa tacaala uu barwaaqeeyey ka mid noqo ayuu nabigeena kula tilma kula kula taliyey taas waa qodob oo marka dhammaantiin aan isku wada boorinayno qofka mu'minka ah inuu xilligaas dadaalo sheekh lakeri wadaad la yidhaahdo oo kollayba aan soomaali ku ogaa ayaa mar jaamacad madiine noogu imaaday wuxuu dhahay marka jaamacaddan joognay wuuna wacdiyey ardaydii jaamacadda iskugu timi jaamacadda ahayd oo ayaamihii jaamacaddan bilaabaynay markaasaa wuxuu yidhi qofkii idinka mid intiinan oo in diinta ilaahay inuu intuu barto kadibna ku dhaqma ku janno gala rabo sidoo kalena ummad haba yaraadeena diinta ilaahay inuu gaarsiiyo rabo oonan maanta qiyaamo leyl tukanaynin ha isaga tagu yidhi meeshaan yuusan joogin ha ka yaabinuu yidhi inuu muxuua ah wax ka faa'iido dacwaad ka faa'iidaynin walaa jannadan ka faa'idaynin walaa cibaadadan ka faa'iidaynin zaadka iyo sahayda qofka waxa weeyaan waa qiyaamuleilkuu yidhi weliba aakhiru leilka marka waxaan ku dardaarmaynaa oo naftayda iyo naftiinna iyo qof kastoo maqlaaba aan ula dardaarmaynaa in qofka mu'minka ah uu wirdi yeesho wax kastoo dhaca iyo xaalad kastoo ku sugan yahay uusan ka tegaynin aakhiru leilka habeenka aakhirkiisa xilligaas waa haniima xilliyada hadda waad aragteen ganacsi meel maadaama ganacsi aan joogna xilliyada ciidahoo kale oo ciid aladxa iyo ciidalfitriga iyo xiliyada mxuu ahaay ay gaalada u dabaaldegaan eh, ciidahooda oo chrismaska iyo xilliga lamidka ah ganacsigaad inaad qufil ku dhajiso ood mxua iska saaxato madhici suuragal mat akhyaaray suuragal ma wax dhacaara ma ha ka yaabin marka aakhiruleylku waa saas oo kale waa xilliga cibaadada ilaahay ujuurteeda aad loo lalaabay weliba rabuulciza ayaa ilaa samaa'ihi dunya siduu nabigeena sheegay sal ll l slm ayuu u soo nuزuula yaliiqu bijalaalihi wacadamatihi wasulطaanihi wakibriyaa'ihi markaasuu muxuu ahaa cardi iyo bandhig waryaa ituugi waryaa dhib aad haystaa waryaan u dembi dhaafaa waryaa wax weydiisani ayuu rabbi leh subxana watacala xilligaas marka inaad khuriso oo isbusta hoos ka gasho ood qabowgan muxuu ahaa iihaar ku samayso arrinta ayada sax ma ahan marka arrintaas insha allahu tacaala caawa laga bilaabo qofku wardigii ilhaan jirayna allah u barakeeye hore ha usii wato qofkii aan lahayna caawa baa ka bilaaba insha allahu tabaaraka wa tacaala wax weyn oo isbedel ayaa imaan doona qodobka labaaduu nabigeena sheegay sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu sheegay marba haddii ilaa fajarka laga gaaro ama qoraxda ay ka soo baxdo xilligaas in salaada la tukana dabcan salaadda fajar kale sida raajixa waa ilaa qoraxda ay ka soo inay soconayso sooma qofkii khaasatan hurdo ay la tagta amaba un duruuf kale ay jirto oo kale laakiin qoraxda marba haddii xilligii ay soo baxaysa la gaaro nabig wuxuu ilah laga istaagay salaad maxaa yeelay xilligaas qoraxda shayطaan labadiisa gees ay ka soo baxaysa ma shayطaana qoraxda boori kara ya allahu aclam laakiin isaga ayaa isku beegi adiga markaad muxua tukanayso qoraxdii ayuu isku beegi soo bixitaankeedii isku beegi marka qoraxdii kaadna inay ka soo baxayso saas oo kale ama in loo sujuudo inuu rabo kale amaba qolyaha qoraxda sujuudan caabudan inay isaga sujuudaan oo kale wax badan macaani badan baa culimada ku sheegaan marka xilligaas ha tukanin ilaa qoraxda ay ka soo baxdo culimada waxay ku qiyaasaan markay qoraxda soo baxdo oo xilliga shuruuqa la gaaro laga soo bilaabo ilaa toban iyo laba daqiiqo ilaa toban iyo shan daqiiqo kaba soo qaata hadda shuruuqa caawa hadduu ilaahay subxaana wa tacaala fajarka aan tukanno oo la gaaro shanta iyo toban iyo toddoba daqiiqa y saasa fajarka waa taas shuruuqa waa lixda iyo soddon iyo saddex daqiiqa saacadii saasay sheegaysaan waxaa lagu daraya marka toban daqiiqo afartan iyo saddex daqiiqo sii wad marka shan kalena ku dar afartan iyo siddeed daqiiqa xilligaas markii la gaaro unbaad salaad marka tukan kartaa saddex iyo toban daqiiqa ilaa shan iyo toban daqiiqa intaas in lagu daro markay qoraxda soo baxda laga bilaabo dad baa arkaysa qoraxd markay bud soo tiraadaba horay salaad ka galayaan maya xilligaas waa xilliga la diiday manhi waa aad weliba loo adkeeyey waa xilliga shaydaanka muxuu ahaa ay caabudan qofka caabuday qoraxdii qolyihii caabuday caabudan weyaan maya nabigu u diiday calayhi salaa slam sidoo kale nabigan wuxuu diiday qoraxda markay bartamaha samada ku taagan tahay in la tukado wuxuu ku celiyay nabigeena sal allahu alay wasalam eh, xilliga iyada ah albaabada jahanamo ayaa la furi weliba waa la shidi xilligaas marka ka joogsa ayuu nabig yidhi sal slm tan u dambaysana markay qoraxda ay dhacaysana sidoo kale shaydaanka ayaa isku dhiririn oo qolyihii caabudaya m ama isaga sujuudayaan ama qoraxda sujuudayaan xilliga aan laga istaaga saddexdaas waqti ayuu nabigeena sheegay sal lla ly slam inaan salaad loo dhowaanin baabka lixii soddonaad alruksa fi salaati bacda alcasr inta horean soo sheegaynay waxay ahayd muxuu ahaa inta badan axaadiistii salaadda casar iyo salaadda fajar kadib in waxaa weeyaan aan salaada la tukanin khaasatan salaadda casar ayaa u badnayd meeshaan marka waxaan ka gelaynaa alruksa fi salaati bacda alcasr axaadiis caddaynaysa in salaadda casr kadib la tukan karo waana horey waan u sheegnayo waxaan ku sheegnay in ay e, salaada sababta la tukan karo adiladii badnayd oo cadaynaysay oo ah, mari doonno darteed iyo in waxaa weeyaan hadday sabab salaada lahayn aan la tukanaynin sidoo kale nabigeenana ficilkuu samayna lagu xambaaray in asaga ay gooni ku yahed sala allahu wasalam amaba qado ay ahayd amaba qado ay ahayd waan hal maraan dhameynaa hal maraan dhameynaa insha allah nacam wakti maba gaadan doono waan insha allah laba sac haddii la gaaraba waan insha allah marka in saas la yeelo oo waxaa weeyaan nabigeena lagu xambaaro nabigeena alayh الslat slam inay isaga gooni u ahayd sidoo kalena waxaa weeyaan salaada sababta lahana la tukado sidoo kalena salaad aan sababta lahayna laga fogaado inahaas unbaa kolley baan kusoo koobayna insha allahu tabarak watacaala alruksa fi الsalaati bacda alcasr salaada casr kadib in salaad la tukada ruksa lisu rusqeeyey ayuu baabkan u baabiyey xadiidka شhan boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad qaala imam nasa alي raxmat ullah akhbarna isxaaq ibn ibrahim ibn rahwey alxandali weeyaan iqaة habtun xuja waa imaam qaala xadaثana jariir bn cabdilxamiid اdabi الdabi waa iqaة xuja can mansuur ibn muctamir waa iqaة xaafid can hilaal ibn yasaaf waa iqa can wahb ibn اأjdac alhamdani waa iqa can cali bn abi طaalibin amiir اlmuminiin radia اllahu taala ardaaha ardaahu qaala wuxuu yidhi amiir اlmuminiin nahaa wuxuu diidey rasul rasulka al wuu diiday sal slm can salaat salaad bacd alcasri wuu diiday in la tukada salaad marba casr haddii aad tukata ha tukanin salaad kale ilaa an takuuna shamsu qoraxda inay tahay baydaaa mid cad naqiyatan nadiif ah oonan borboraaw gelin oon aad hoos ugu dhicin murtaficatan weliba sarraysa inay tahay mooyane xadiidkaas kow qabsada kan labaad oo شhan boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasa alي ramat lla akhbarna waxaa noo warramay cubaydullahi bn saciid waa abu qudaama alyashkuri iqaة ma'muunu suniy waa suni aamin waa nin aamin ah waana iqa qala wuxu yhi xadaثana yaxya yaxyagan ma alansaari mise qaطaan akhyaaray yaxya bn saciid alqaطaan wala alansaari qaacidad hadda aan sheegna markii aan ka duulna alqaطaan waa shaykhu shuyuukhi النasaaئي نعم قال xadثna يحيى بن سعيد القطان wa ثiqة habt xuja can هiشhام iبن curوة ثiqaة فقيه qala وxu أخbarnii abi aabihi waxaa weeyaan cmر بن زubayr ثiqaة فقيه qala wuxuu yihi cمر بن زubayr raximahum الlah جamيعا qaalat caaئiشha um الmؤminiin waxay tihi radي الlahu ta ardaaha maa taraka kama tegin rasul rasulka al sal اه sلم الsajdatayn labada sujuudood oo bacda اlcasri salaad casr kadiba cindii agtayda qaطu weligii kamuusan tegin horaan u sheegnay waana noo imaan doonta insha allahu tabarak taala xadiid caddaynaysa ayaa noo imaan doonta xadiidka شhan boqol iyo شhan iyo toddobaatanaad qala imam nasa alي ramat ullah akhbarna waxaa noo warmay xadiid saxiixa akhbarnii waxa ii warramay moxamed ibn qudaama haddaan soo marnay alyashkuri waa hadda qaala xadaثana jarir bn cabdilxamiid الdabi can mugiira ibn maqsam الdabi weeyaan ثiqaة mutqin ila an yudalis khaasatan can ibraahim الnakci tadliis ayuu leeyahay ibraahim الnakci mararka qaar uu ka tadliisiyo laakiin asal ahaan waa iqa weliba mutqin a weeyaan can ibrahim bn yaziid الnakci waa iqa can aswad ibn yaziid الnakci waa iqa isna qaala wuxuu yihi qaalat caaishatu waxay tihi um اlmuminiin radia allahu ta ardaha maa dakhala sooma gelin calaya ani korkayga guriga iima soo gelin rasul rasul a sl slm bacda alcasri salaad casr kadib ilaa sallaahumaa labada ragcuu tukanaayey horaan u sheegnay nabigeenna waxaa laga mashquuliyey laba ragca oo sunno ahayd oo raatibaheedu dukanaayey labadaas baskooda ayuu geliyey hadduu nabigeenna marba camal sameeyana wuu joogtayn jiray saas darteed ayuu nabigu u samayn jiray calayh slat slam xadidka shan boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasa aleh raxmat ullah akhbarna ismaaciil ibn mascuud iqatun weyn qaala wuxuu yidhi amaba can khaalid ibn xaarid wuxuu ka wariyey alhujaymi iqatun habt can shucba imaamka ibn xajaaj ataqani waya iqatun habtun xuja can abi isxaaq اsabiici waa iqatun caabid laakinahu fii aakhiri ikhtalat aakhirkiisii uu isku yar dardarsamay qaala wuxuu yidhi abi isxaaq samictu waxaan ka maqlay masruuqan ibnu ajdac waa iqatun faqiihun caabid mukhadram can ilaswad ibn yaziid annaqci waa iqa qaala labadaa taabici waxay yidhaahdeen nashhadu waxaan ka markaati furaynaa ama ku markaati kacaynaa calaa caaishata caaisha anaha iyada qaalat in ay tihi kaana wuxuu aday rasu rasulka sal slm idaa kaana cindii agtayda hadduu ahaada bacda acr salaada casr kadib salaahumaa labada ragcau dukan jiray sal allahu alayhi waali waslem cilada iyo sababta u dukan jirayna waan soo sheegnay xadiid شhan boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imaم نas alي رamat الlah akhbarna cali bn xujr الsicdi almarwasi iqaة xaafid qaala ambana waxaa noo warramay cali bnu mishir waa iqaة lahu qara'ib waxyaaba hariib ahoon aad loo aqoonayo la yimaada khaasatan markuu indhabeel kadib bacdama adar waa yahay can abi isxaaq asabiici abi isxaaqan sabiici maahan waa sulaymaan ibn abi sulaymaan الشhaybani الكuفي waa ثiqة can cabdiرaحmaan ibn أswad ibn yaزيid النkci weyaan can abihi abi wuxuu ka wariy can caiشhata wuxuu ka wariyey radia الlahu taala arضaha qalat waxay tir um اlmuminiin caaisha salaataani laba salaadood maa tarakumaa kama tegin rasuul rasulka al sl sl fi beyti gurigayga siran si qarsoon walaa calaaniyatan sii muuqata labadaba uuma tegin sal alla alay slam rakcataan laba rakco qabla alfajri labada fajr salaada fajr laba rakco ka horayso nabigeenna calayhi salatu salaam si muuqata iyo si qarsoonba uguma tegin waa kow iyo wa rakcataan bacd alcasri iyo laba rakco salaad casr kadib ah labada rakcos bacdalcasrkan waa tii aan sheegnayoo nabigeenna calayhi sala slam raatibada duhurkii oo labad ahayd uu muxuu ah ka tagay ayuu booskaas qada u geliyey salaad casr kadib kadibna waa joogtay sal slm waxyaabaha khaasku ayayna ka mid tahay sida culimada ay in badanoo ka mid sheegeen xadiid shan boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai alih raxmat ullah akhbarna cali ibni xujr ayaa noo warramay qala wuxu xadaثna ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kaiir wa iqaة habt qala xadaثna moxamed ibn abi ibnu abi xarmala wa iqa isna can abi salmةa ibn cabdiraحman wa iqaة faqiih anahu abi salma ibn cabdiraحmaan sa'ala wuxuu weydiiyey caaisha um اlmuminiin ayuu weydiiyey radi allahu ta arda can sajdatayn laba sujuudood ay rakcatayni weeyaane allatayni labada ragco kaana uu ahaaday rasul rasulka sal slm yusaliimaa mid tukada bacda alcasri ayuu wax ka weydiiyey nabiga laba rakcuu tukan jiray salaadda casr kadib xukunkooda muxuu yahay maxayna ahayd faqaalat waxay tihi inahu nabigeena calayhi sala slam kaana wuxuu ahaad yusaliimaa mid tukada qabla casri salaada casr kadib riwaayaad kale oo badamuxuu aha bacda duhrin way jiraan labada ragca casr ka hor ayuu tukan jiray uma intaa kadib inahu nabigeena sal slm shuqila waxaa laga mashquulay canhuma labadii ragca ayaa laga mashquuliyey oo mashquul ayaa ku dhacay aw amaba nasiyahumaa nabigu wuu hilmaamay calayhi salat slam fasallahumaa kadib nabigeenu u tukaday bacda alcasri salaad casr kadib ayuu nabigeena tukaday calayhi slat slam wa kaana nabigeenu wuxuu ahy sal l slam idaa sallaa hadduu tukada salaatan salaad ahbatahaa wuu joogtayn jiray bushigi ma idin marka ya xadiidkan muslim ayaa wariyey ummilmumin caaisho ayaana caddaynaysa axaadiista ijmaalka ahayd amaba ishuwanayd oo waxaa weyaan aan fahmi lahnay iyadii ayaa sababta nabigeenna calayhi salaatu salaam uu tukaday labadan ragca u joogtay salaad casr kadib ayada ayaa sheegtay oo waxay leedahay fasallaahumaa bacda alcasri wa kaana idaa sallaa salaatan abataha saas weyaan xadidka شhan boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiid صaxiixa qala imam nas alي ramat lla akhbaranii waxay u warramay moxamed bn cabdilcala aلصancani waa iqa qaala xadaثana waxaa noo warramay almuctamir ibnu sulayman waa iqaة weeyaan qala uri samictu macmar ibnu rashid alasdi iqaة habt faadil can yaxya ibn abi kahiir waa iqaة habtin lakinahu yudalis tadliis yar ayaa ku jira can abi salmة bn cabdiرaحman wa iqaة faqiih can umi salmة um اlmuminiin muxuu ahaa hind bint abi umaya almakhzuumiya um اmminiin radi اlahu ta ardaaha ana nabiya nabigana sal slm sala wuxuu ku tukaday fii beytiha gurigeeda bacda acri salaad casr kadib rakcatayn laba rakca marata waaxida hal mar ayuu tukaday wa anaha iyada dakarat waxay sheegtay daalika arrinkaas ayay nabigu u sheegtay oo warkaa muxuu ahaa maxaa u tukatay oo faqaala wuxuu yidhi humaa labada ragca rakcataani waa mxuu laba rakca kuntu ana usaliihimaa mid tukada bacda duhri salaad duhr kadib fashuqiltu canhumaa ujeedaan fashuqiltu canhuma waan iga mashquuliyey xataa salaytu ilaa aan ka tukada alcasra salaada casr ilaa aan ka tukada mashquul ayaan ka ahaa kadibna salaada casr kadib inaan tukada arrinkaas ugu xambaaray ayuu nabiga ku yidhi um اlmuminiin umi salma radia allahu tacala ardaaha xadiid شhan boqol iyo sideetanaad waa xadiid xasanu صaxiix weeyaan xasanu صaxiixu macnaheeda maxay tahay culama alla naam naam xasan cinda qowmi saaiix cinda qowmin taas ku dhegraada ilaa kuwo kale ad ka aragtaan ku suga nacam jazaakum allahu khayra waaxsan allahu ileyk nacam waay xadiidka xasan saxiix weeyaan qaala qaala imam nasa aleh raxmat ullah akhbarna waxaa noo warramay isxaaq ibnu ibraahim alxandali ibnu rahwey weeyaan waa hiqatun habtun xuja qaala ambana wakiic ibnu jaraax alru'asi albasri hiqatun xaafidun caabid weeyaan qaaluu xadatana waxaa noo warramay طalxa ibnu yaxya ataymi saduuqun yukhti waa run badan laakiin noo gaf ayuu ku dhacaa uu gegafaa mararka qaar yacni can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutba ibni mascuud iqatun faqiihun habt can ummi salamatin waxuu ka wariyey ummuna umu salamata radia allahu ta arda qaalat waxay tihi shuqila rasuul nabiga la mashquuliyey sal اllah alay slam can rakcatayni oo qabla casri casr ka horreysay fasallaahuma wuu tukaday bacda alcasri salaad casr kadib iyuu nabigana tukaday alayh slat slam waayo intaas marka waxay caddayn u tahay marka in nabigeena calayhi الsalaaةu wasalaam labadan ragco casr kadib uu tukaday ay arinkaas keentay oo hawshaas ay ku xambaartay mashquul laga mashquuliyey mar salaada duhur laga mashquuliyey ragcaadkii uu tukan lahaa labada ragca marna laga mashquuliyey labada ragco casrka hore uu tukan lahaa sida awgeed uu nabigeen usoo raray bacda salaati اlcasri uuna joogteeyey saas ayaan ka qaadanayna weyaan baabka soddon iyo toddobaad alruksa fi الsalaati qabla guruubi الshamsi qorax intaayna dhicin ka hore in waxaa weyaan salaad la tukaday inay ruqso tahay oo lisu rusqeeyey ayuu baabkan imaamku u deliishaday caleh raxmat ullah xadiidkan waa saxiix isnaad saxiixulisnaadka iyo saxiix marka la yihahdo maxay ku kala duwan yihin marka xadiidka waa saxiix la yidhaahdo waxaa weeyaan sanadkiisa iyo dhan walba marka laga eega xadiidkaas matnigiisa hadal ma lahan weeyaan matnigiisa hadal ma lahan waa saxiix xadiidkaa waa saxiix weeyaan ciladna kuma jirta oo muxuuah cillo weliba qaadixa ah oo dhaawacaysa xadiid kuma jirta weeyaan laakiin marka saxiix isnaad lagu yidhaahdo ragga ku jira oo silsilada saaran waa rag dhammaantood lagu kalsoon yahay laakiin waxaa dhici karta cila khafiya qaadixa inay meesh ku jirtaa dhici karto ama inqiaac muxuu aha amaba waxaa weeyaan tadliis amaba waxa la mid ah amataa markaa irsaal inkastoo haaliban irsaalka usi soo gelay marka la yihah saxiix isnaadka haaliban sooma galay silsilada ragga ku jira rag dhammaan waxaa weeyaan iqa ah amaba xadiidkooda la qaadana inay yihiin ayaa muxuu aha uu ka hadlaya laakiin laazim ma ahan inuu muxuu ahaa fii fii nafsi اlamri inuu xadiid saxiix laazim ma aha weyaan saasay kula duwan yihiin xadiid شhan boqol iyo ko iyo sideetanaad waa xadiid saxiix isnaadi qala imam nasai ramat lla akhbarna cuثmaan ibn cabdilah ninkaas waa iqa qaala xadaثna cubaydillahi ibn mucaad acambri waa iqaة xaafiظ qaal anba'na abi abihi mucaad acambari ah ayaa inoo warramay qal wuxu xadaثna cimraan ibn xudayr asaduusi iqaةn eh, iqa iqaةn iqa haddii la yidhahda iqadi waa ka sii sarreeya waa iqaةn iqa laba jer hadii la soo celiyo qaal wuxu yidhi sa'altu waxaan weydiyey laaxiqan laaxiq eh, ibnu xumayd asaduusi weeyaane iqa ayaa waxaan ka weydiiyey can rakcatayni laba rakco qabla quruubi الshams qoraxtay dhinacin ka hore faqala wuxuu yidhi kaana cabduلlaahi ibnu zubayr cbdulahi bn zubayr yusalii mama tukada ayuu ahaa fa arsala ilayhi mucaawiya mucaawiya abi sufyaan amiir اlmuminiin ayaa qof u diray oo wuxuu ku yidhi maa haataani rakcataani cinda quruubi الshams maa haataani rakcataani labada ragc maxay yihiin oo cinda quruubi الshamsi qoraxda markay dhacaysa tukani maxay yihiin faطara alxadiiثa ilaa umi salma xadiidkii wuxuu muxuu ahaay la aaday oo laazim ku noqotay inuu kula noqdo ummuminiin muxuu ahaa ummu salama ummu salama inay nabiga ka waraysa alayh slat slam halkaas ayuu muxuu ahaa nafka doonay halkaasuu la aaday weeyaan waaya kadibna ummu salama dad baa adeeg baa loo diray faqaalat waxay tihi ummu salama radi allahu ta ardaha um lmuminiin ina rasuula rasulka sl sl kana wuxuu ahay yusallii mid tukada rakcatayni qabla alcasri fashuqila canha waa laga mashquuliyey farakacahumaa wuu rukucay wuu u tukaday xiina haabat الshamsu ay xiina qaruba khiyaabu الshams qoraxda dhicitaankeeda markuu soo dhowaaday ayuu nabiga tukaday salaad casr kadib weyaan falam arahu ma arkin yusalii maa mid tukada qabla walaa bacdu markaa ka hor iyo kadibna weligii isagoo tukanaa ma arkin leedahay ummumin muxuu ahaa umu salama radi allah tan ardaha marka macaanidii hore un bay xadiidkan uu qaadanaya xadiidka amaba baabka sideed iyo soddonaad alruksa fi salaati qabla almaqrib salaadda maqrib ka hore in salaadda tukado rukso la ruqsay ayuu baabkan u baabay xadiidka shan boqol iyo iyo laba iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qal imam nasa alي ramat abarna waxaa noo warramay cali ibn cuثmaan ibn muxamed ibnu sacd ibn cabdilahi ibn nufayl ninkaas walaa ba'sa bihi waa abtir dheer waa la mariyey qaala wuxuu yidhi xadaanaa saciid saciid ibnu yaxya idin qoran sow sidaa ma yaxyadaas waxaad saaraysaan ex saara waxaadna ku qoraysaan yaxya ibnu ciisa yaxya ibnu ciisa meesha yaya ibnu muxuu ahaa ninka meesha ku qor saciid ibnu yaxya waxaad qoraysaan saciid ibnu ciisa yaxya meesha kuma jiro ninkaas aلrucayni wa waa iqaة faqiih yaxya ibnu ciisa aلrucayni waa iqaة faqiih hal la bedela meeshaan ku qoran saciid ibnu yaxya waxaad ka dhigtaan saciid ibnu ciisa qaala wuxuu yidhi saciid ibnu ciisa xadaثna cabdالرaحmaan ibn اqاsim waa iqa qala xadaثna waxaa noo hor bakr ibn mudr waa iqaة habt can camr ibn xaariث iqaة faqiih xaafid can yaziid ibn abi xabiib iqaة faqiih kaana yursil irsaal ayaa mxuu ah lagu sheegay أن أbا الkhayر abاkhayr mrtd بن cabdاللahi اليزني weyaan ثiqة أنa abا tmيm الjayشhاnي abا tmيm الjayشhاnي waa taabici mkhadrma xilliga nabigana soo gaaray lakiin nabiga aan arkin salى الlaه عليه وsلم qaama uu istaagay abا tmيm الjayشhاnي liyarkaca inuu rukuuca tukada rakcatayn laba rakca qabla المqرب salaad mqrب ka hore faqultu waxaan ihi mark cqبaة بن camr waxaan ku idhi yaa saa dhihi waxaa saa dhihi ninka la yidhaahdo abاlkhayr ayaa saa dhihi mrtd بن cabdالlahi اليزني ayaa saa dhihi faqultu waxaan idhi lcuqbata bni caamir waxaan ku ihi saxaabiga jaliilka ah radia allahu taala ardaha undur ilaa hada kan eeg fiiri aya salaatin yusalli salaada tukanikan salaada tukanikan maxay tahay saasaan ku idhi u yidhi faltafata ilayhi wuu eegay fara'ahu wuxuu arkay isagoo tukani faqala wuxuu yidhi haadihi tanaytu salaatun waa salaadoo kuna aan ahayn nusaliiha mid tukada kuwa tukada aan ahaynay calaa cahdi rasuuli illaahi sal sl nabiga zamankiisa alai slat slam salaad aan tunkan jirnay ayaa sidaa ahayd weyaan waay macaanidii horunba ay aada ugu duwneen asalaatu bacda طuluuci اfajri markay salaada fajr ay dilaacda kadib tukasho la tukada ayuu baabkan u baab yahay xadiidka شhan boqol iyo saddex iyo sideetanaad qala imam nas alي raxmat ullah akhbarna axmed ibn cabdillahi ibn xakam ayaa noo warram waa iqa qaala xadaثna moxamed ibn jacfar waa صaxiix اkitaab iqatu صaxiix اkitaab markuu kitaabkiisa mxuu aha xadiidka ka warini amaba uu mxuu aha dadka ugu sheegi waa صaxiix weeyaan qaluu xadaثna shucba ibn xajaaj waa imaamka a taqaaneen can zayd ibn moxamed iqa weeyaan qaluu samictu waxaan ka maqlay naafican mowla cabdillahi bn cumar waa iqaة faqiihu habt mashhuur yo xadiid isagoo ka warramay can ibni cumar cabdillahi bn cumar ibn khaaab radia allahu tacala canhuma can xafsa xafsa binti cumar oo walaashii ah um اlmuminiin radia allahu ta ardaha anaha iyada qaalat waxay tihi kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slm idaa طalaca alfajru fajarka hadduu dilaaco oo fajarka u dhasho laa yusalii midaan tukanin ilaa rakcatayni khafiifatayn laba rakco khafiif ayuu nabigu tukan jir sal slm baabu ibaaxati salaati ilaa an yusali subxa salaad subax ilaa qofkuu ka tukada in salaadda laiska wadi kara ayuu baabkan u baabay xadiidka xadidkan waa xadiid daciifa dabcan eh, laakiin wuxuu ku noqonayaa saxiix xadiidkii shan boqol iyo toddobaatan iyo laba on soo marnay ayay isku macno yihiin isku saxaabina yihiin xadiidkaas marka loo eega ayaa saxiixun biariiqi saabiq ariiqi shan boqol iyo labaiyo toddobaatanaad ayuu ku noqonaya saxiix weeyaan qaala imam nas aleh raxmat lah akhbaranii waxay warrami alxasan ibnu ismaaciil ibn sulaymaan iqa weeyaan waa ayuub ibn moxamed waa iqa qaala waxay yidhahen xadaثana xajaaj xajaaj ibn moxamed waa iqaة habtun ikhtalata fii akhirihi akhrigiis dambe ayuu isku dardarsamay qala wuxu yhi ayuub xadaثana waxaa noo warramay qaala xasan labadani waxay kala sheegeen cibaaradii midna xadaثana ayuu yihi mid kalena wuxuu yihi akhbaranii shucba ayaa ii warramay can yacla ibnu caطa waa iqa can yaziid ibnu طalq waa majhuul nin la yaqaano ma aha majhuul اxaal wa Ah, ah, aynkii magaciis waa la yaqaana lakiin xaaladiis lama yaqaano dacfi iyo iyo meel lagu sheega lama yaqaano can cabdiraxmaan ibn baylamani waa daciif kaana can camr ibnu cabasa waa saxaabi jaliil qaal wuxuu yidhi ataytu waxaan u imid rasul baa imid sal slm faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow man aslama macak yaa kuu muxuu ahaa yaa kula islaamay oo islaamnimada yaa kula qaatay qaalu xurun wa cabdun mid xur iyo mid adoon qaluu yidhi hal min saacati saacad maya jirta aqrabu ila allah alla ugu dhowaan badan caza wajala min ukhra mid kale ka dhow oo alla ugu dhow ma jirtaa saacad saacadaha habeenka imaaninta ka mid ah qala wuxu nacamha jawfu leyli alaakhir habeenka uurkiisa dambe ama qeybtiisa dambe fasalli tuka marka nabigu wuxuu yidhi tuka maa badaa laka inta kuu muuqato ama intaad awoodi karta tuka xataa tusalli subxa ilaa salaa subxa ka tukato uma intahi ka istaag xataa tatluca ashamsu qoraxda ilaa ay muxuu ahaa ka dhalato wamaa daamat intay daa'imta wa fii lafdin famaa daamat ilaa ay daa'imtay kaannahaa xajafatun mid gaashaan oo kale ah dee qoraxd markay soo baxda ayagoo mxuu aha iyadoo malaasanoo saas aho mxuu aha aad mararka qaar markaasa u eegto aad ka naxiiso ya oo u eg tursi iyo mxuua gaashaan ay budsoo leedahay intay intaa ay mxuu aha ay tahay na salaad ka istaag xataa tantashira ilaa ay marka ay ka faafto oo nuurkeeda uu ka faafo weyaan uma intaa kadib salli tuka maa badaa lak wixii kuu maqda xataa yaquuma alcamuudu ilaa tiirka uu ka istaaga calaa dili harkiisa oo muxuu ah qoraxda ee bartamaha ka gaarta weyaan samada uma intahi ka reebtoom oo ka istaag salaada xataa tazuula qoraxda ila ay ka zuus xadiid koruma isku macno yihiin fa ina jahannama jahannama tusajaru ama tusjaru waa la shidaa nisfa nahaari maalinta bartamaheed ayaa la shidaa uma kadibna markay qoraxda zuusha kadib salli duka maa badaa laka wixii kuu muuqda inteeda wixaad awoodi karta xataa tusalli alcasra ilaa salaada casra ka tukata uma intaa kadib intahi ka istaag xataa taqruba الshams qoraxda ila ay ka dhacdo fainahaa iyada taqrub way dhacdaa bayna qarnay shayطaan shayطaan labadiis gees dhexdooday ku dhacdaa wa taطlucu way dhalataa bayna qarnay shayطaanin shayطaan labadiisi gees bartamaday ka soo dhalataa macnaheeda waa loo sujuudaa oo shaydaanka ayaa muxuua ku caabuday u sujuudaan ama qoraxdii qolii sujuuda iyo mxua ah qoraxdii ka xigsanayo si isaga sujuudda isaga loogu sujuuda intaba culimmada ku fasireen marka xadiidkan xadiidka hore ayuu la macnaya oo shan boqol iyo laba iyo toddobaatanaad marka xiliyadaas salaadaha in laga istaago unbuu caddaynayaa intii horan sheegnay ayaana insha allahu tacala kuley nagaga fil waqhtiga awgii hada wallahu aclam w sala allah waslama ala cabdi rasul mustafa